bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وaصxaabihi أجmaعin ama bعdu qala الإmam الbkhariyu raximah اllah taعalى babu man أxaba kitmana الsiri وan yujalisa kula qwmi fayacrifa akhlaaqahm baabu man qof xukunkii cadayntiibu u baab yahay axaba jeclaystay kitmaana siri sirta qarinteeda wa an yujaalisa inuu la fariisto kula qowmin qolo kasto fa yacrifa akhlaaqahum akhlaaqdooda uu garto laba shaybu marka tarjamadani ay ka waramaysaa qeybta hore waxa ay tahay kitmaanu siri dadka majaalistooda waxyaabaha ay ku sheekaystaan iyo in la qariyo midda labaadna qofka cidduu doono inuu markaa qolo walba uu la fariisan karo akhlaaqdoodana marka uu ogaa uu ogaado intaa inay muhimtao laga rabo qaala xadahanaa cabdullaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu qaala xadahanaa cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam qaala akbaranaa macmarun qaala akbaranii moxamed bnu cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni cabdin ilqaariy moxamed bnu cabdullaahi moxamed bnu cabdillaahi waa maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad can <coughs> abiihi aabihiina sidoo kale weeyaan waa cabdullahi bnu cabdiraxmaan maqbulu ayضa rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad alqaariy waa nisbatan ilaa qaarata ta-di baa la gooyey iyo nisbaa lala yimid marka qolo carabta ka mida waayo oo aada u shiish badnayd oo la dhihi jiray qad ansafa alqaarata man raamaaha methel carbeed ayaa sidaas ahaa ana cumara bna alkhadaab iyo warajulan min alansaar cumar iyo nin ansaarta ka mida ah kaana jaalisayni waxay ahaayeen inay fadhiyeen fa jaa-a cabduraxmaan cabduraxmaan ibnu cabdin alqaariy ayaa yimid fajalasa ilayhimaa agtooda ayuu fariistay fajalasa ilayhimaa agtooda ayuu fariistay faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi innaa annaga laa nuxibu ma jeclin man yarfacu xadiidanaa sheekadeenna qof qaadayo oo keyrkeen <clears throat> u koryeelayo qaala lahu cabduraxmaan cabduraxmaan wuxuu ku yidhi lastu ujaalisu ulaaika yaa amiira almu'miniin anigu ma ahi kuwaa mid la fariisanayo amiir lmu'miniin <clears throat> dadkaa marka aada is leedahay sheekadaada ayuu u rafcinayaa u qaadayaa mal a fariisanayo ama dadka aada nacayso huma qaala lilansaariyi qaala cumaru cumar waxa uu yidhi balaa inaadan la fariisanin iska daayo waad la fariisanaysaa fa jaalis haadaa wa haada kan iyo kan la fariiso waa qeybta dambe tarjamada maxalu shaahidkeeda walaa tarfac xadiidanaa sheekadeennana ha kor yeelin oo ha qaadin uma qaala lilansaariyi ansaarigiiba wuxuu ku yidhi man tara annaasa yaad arkaysaa dadku yaquuluuna inay dhahayaan yakuunu alkhaliifatu bacdii man tara yaad arkaysaa anaa yaa u aragtaa annaasa dadka yaad arkaysaa yaquuluuna inay dhahayaan yakuunu wuxuu ahaanayaa huwa isagu alkhaliifata khaliifadii ayuu noqonayaa bacdii aniga gadaashayda facadada alansaariyu rijaalan min almuhaajiriin ninkii ansaarigaa rag muhaajiriinta ka mida ayuu tiriyey lam yusami caliyan cali ma magacaabin fa qaala cumaru cumar waxa uu yidhi famaa lahum war maxaa ku dhacay can abilxasan ay uga jeedaan abulxasan cali bn abi aalib radia allahu canhu fa wallaahi baan ku dhaartay inahu isagu la axraahum waa ku haboonaansho badan yahay waa kan ugu dadaal badan in kaana calayhim haddii uu dushooda ahaado oo uu amiir u noqdo madax u noqdo wuxuu dhab ku yahay oo xaqiiq ku yahay ku dadaal badan yahay an yuqiimahum inuu ku istaajiyo calaa dariiqatin dariiqo dariiqada oo min alxaqi xaq ah <coughs> waxaa dhab ah haddii uu madax u noqdo inuu ku istaajinayo oo dadkii ku oogayo dariiqa xaq marka halkaa waxaa yacni tarjamada maxalushaahidkeeda waxaa weeyaan cumar radi allahu canhu inuu yiri inaa laa nuxibu man yarfacu xadiidanaa iyo inuu yidhi fajaalis hada wa hada tarjamada labadeeda dhinac sidaas weeyaan mudaabaqadeeda xadiidka waxaa laga qaadanayaa cumar sida uu arrimaha muslimiinta uga fakari jiray dadka sida uu ra'yiga uga qaadi jiray oo u fiirin jiray ra'yigooda manqabada uu agtiisa ku lahaa caliy bnu abi aalib radia allahu canhu ee uu yidhi waxaa dhabaa cali inuu dariiqo xaqa ummadda ku hogaaminayo fadligiisa iyo khayrkiisa inuu qiray sidaasayna ahaayeen sheykheynku calina sidaa ayuu ka aaminsanaa abuubakar iyo cumar sida axaadiis badan oo bukhaari iyo keyrkii kusuganba saxiixulbukhaariga ay caddaynayso qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu baabu tu'adati fi lumuur xadiidka hadda aan soo dhaafnay isnaadkiisuna maxamed ibnu cabdillaahi waa maqbuul maqbuulkuna badanaa ibnu xajar dadka uu dhaho waxay u badan yihiin dad jahaala ku sugan tahay isagaas ayaa marka xadiidka bacdi lcilmi ay ku daciifiyaan ayb maxamed ibnu cabdilaahiga baabu tu-adati fi lumuuri xasiloonida iyo deganaanta umuuraha dhexdooda xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadatanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abuu salamata tabudakiyu qaala xadatanaa abuu hilaalin wahuwa abuu hilaal alraasibiyu moxamed bnu sulaym saduuqun fiihi liin qaala xadatanaa alxasan ana rajulan tuwufiya nin baa la oofsaday wataraka bnan lahu wiil uu dhalayna waa ka tegey iyo wa mawlan lahu iyo mawlo isaga uu lahaa yacnii nin isaga uu hadda ka hor xoreeyey ee mawlo uu u ahaa ayuu ka tegay iyo inan uu dhalay wiil uu dhalay fa awsaa mawlaahu mawlihiisiibuu u dardaarmay bibnihi inankiisa war cunugan ii dhaqaaley buu yidhi ka warqab falam ya'luu dayib ma uunan ka gaabinin xataa adraka ilaa uu ka qaangaaray adraka bimacnaa xataa balaqa wazawajahu waa u guuriyey fa qaala lahu wuxuu ku yidhi wiilkiibaa dhahaya mawlihii jahiznii idiyaargaray atlub ilcilma cilmiga an dalbe fajahazahu waa diyaariyey fa ataa caaliman waa yimid isaga oo caalim abuu ah yimid fa ataa caaliman ayuu u yimid fa ataa wuxuu u yimid caalima nin caalima <clears throat> fa sa'alahu waa su-aalay oo cilmi waxbuu ka bartay ayb fa qaala waxa uu yidhi idaa aradta haddaad doonto an tandaliqa inaad tagto faqul lii ii sheeg ninkii caalimkaabuu wiilkii ninkii nin caalima buu u tegay waxbuu ka baranayay markaa ninkii caalimka wuxuu ku yidhi wiilka haddii aad tegaysid isoo ogeysii faqul lii iisheeg idheh ucallimka ku bare faqaala waxa uu yidhi xadara mini alkhuruuju bixitaankii ayaa lasoo gaaray oo yimid ee facallimnii ibar sidaasuu ku yidhi fa qaala wuxuu ku yidhi ninkii caalimkaa wiilkii itaqi llaaha alla ka cabso wasbir sabar walaa tastacjil ha degdegin taladaa buu siiyey itaqi llaaha alla ka cabso wasbir sabar walaa tastacjil ha degdegin oo umuurahaaga waxaa ku qaabishaa deganaan tu-adadana marka maxalushaahidka tarjamada meeshan waay qaala alxasanu xasan waxa uu yidhi fii haada alkhayru kulluh fii haada kan dhexdiisa alkhayru khayr ba ah kulluhu khayr dhammaantiiba ah fa a waa yimid walaa yakaadu mana sigaynin yansaahunna cunugu inuu iloobayo kelmadahaas maunan sigin xataa yacni ma iloobin inamaa huna halaathun waa saddex un falamaa jaa ahlahu dadkiisi ehelkiisii markuu u yimid nasala can raaxilatihi gaadiidkii buu ka degay falamaa nasala daara daartii markuu degay idaa huwa waab isaga oo birajulin nin naa'imin hurdo mutaraakhin kasoo dib marsan can ilmar'ati haweeneydii xaaskiisii wa ida imra'atuhu haweentiisi haweentiisii waab iyada oo naa'imatun hurdo iyadana ninbaa meel agteeda hurdo gadaasheeda qaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa uriidu ma doonayo wallaahi baan ku dhaartee maa uriidu maa antadiru bi haada ayb maa uriidu ma doonayo maa antadiru waxa aan ka sugto bi haada kan farajaca ilaa ilay farajaca ilaa raaxilatihi wuxuu u laabtay gaadiidkiisii falamaa araada markuu doonay an ya'khuda sayfa sayfta inuu qaato qaala waxa uu yidhi itaqi llaaha wasbir walaa tastacjil waanadiibuu xusuustay farajaca waa laabtay falamaa qaama calaa ra'sihi madaxiisa markuu ku istaagay oo ninkii madaxiisa uu istaagay qaala waxa uu yidhi maa antadiru bi shay-an kani shayna ku sugan maayo farajaca ilaa raaxilatihi buu u laabtay falamaa araada markuu doonay an yaakhuda sayfahu inuu qaato dakarahu waa xusuustay farajaca ileyhi waa usoo laabtay falamaa qaama calaa ra'sihi markuu madaxiisa soo istaagay korkiisa istayqada rajulu ninkii waa kacay falamaa ra'aahu markuu arkay wahaba ileyhi waa ku booday facaanaqahu waa qoorqooraystay waqabalahu waa dhunkaday wasa'alahu waa su-aalay qaala waxau yidhi maa asabta bacdii gadaashay maxaad soo heshay oo cilmi ah qaala waxa uu yidhi asabtu wallaahi baan ku dhaartay bacdaka adiga gadaashaa waxaan soo helay khayran kathiiran khayr aada u fara badan <clears throat> asabtu wallaahi waxaan asiibay ilaahan ku dhaartay bacdaka gadaashaa <clears throat> anii aniga mashaytu alleyla tacwadan ayaan soconayay beyna asayfi wa beyna ra'sika seef iyo madaxaaga ayaan u dhexeeyey caawa dhan halaatha miraarin saddex jeer faxajazanii waxaa iga celiyey maa asabtu waxaan asiibay oo min alcilmi cilmi ah can qatlika buu iga celiyey dilkaaga meeshaa marka waxaa muuqato ninkan gabadha ninka wiilka xaaskiisa la jiifo mawlihiisiibuu ahaa dabcan yacni wuxuu ahaa ninkii mowlaha aabihii mowlaha uu ahaayo uu kala dardaarmay ee gabadhana waxaa laga yaabaa maxaarimtiisii inay ahaydba gabadhan uu ku daray isaga maxaarimtiisi inay ahayd binaan calaa dalika markaad inuu agteeda jiifaa <clears throat> waxba dhibaata uma unan arkin markii horena nin ajnebi iyo waxbuu u malaynayay ee haddii uu degdegi lahaa oo seefta ku dhufan lahaa yuu dili lahaana meeshaa dhibaata iyo ceeb baa ka dhici lahayd meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa tu-aadada iyo deganaanta faa-iidada ay leedahay waxaa kaloo laga qaadanayaa cilmiga inuu yahay ka adiga alla kugu anfaco cilmi waa kaas ka adiga uu alla kugu anfaco waa cilmigu wiilkaa marka saddexdaa erey baa ilaahay ku anfacay cilmiga marka haddii ilaahay dartiina loo barto inuu ku anfacana aada ugu tala gasho wax badan baad ka faa-iideysaa ayib waxaa laga qaadanayaa in cilmiga loo loo baxo qofku isdiyaariyo si uu cilmiga uu xifdiyo u weeleeyo taana inuu u baxo qaala baabu tu'adati fi lumuuri mar kaluu baabeeyey haddana qaala xadahanaa abuu macmar marka xadiidkaad aan soo dhaafnay qisadan sanadkeedu waa xasan qaala xadahanaa abuu macmarin wa huwa cabdullaahi bnu camri bni abi lxajaaj altamiimiy almuqcad hiqatun habtun qaala xadahanaa cabdulwaarith wahuwa bnu saciid altanuuriyu qaala xadahanaa yuunus can cabdiraxmaan bni abi bakrata wa huwa can ashaji cabdilqays qaala qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam ina fiika waxaa kugu sugan dhexdaada la khuluqayni laba dabeecad yuxibuhum allahu alla uu jecel yahay qultu waxaan idhi wamaa humaa yaa rasuul allahi maxay yihiin labadaasi qaala alxilmu dulqaad iyo walxayaau xishood qultu waxaan idhi qadiiman kaana ou xadiidan mid hore miyaa mise waa mid igu cusub oo gadaal igaga timid qaala qadiiman waa mid hore waay oo adiga dabciba alla kaaga dhigay qultu waxaan idhi alxamdu lilaahi allah ammaan leh alladii allihii jabalanii khalqayo igu abuuray calaa khuluqayni laba dabeecadoodo axabahum allaahu alla uu jecelyahay <clears throat> qaala marka maxalushaahidku waxaa weeyaan alxilmu xilmigu dulqaadku iyo waxaa ku jirto deganaan iyo tu-ada qofka haddaanu deganayn dulqaad maba yeelan karaba qala xadaثna caliy bnu abi haashim wahuwa saduuq tukulima fiihi lilwaqfi waqfiguna waxay tahay qur-aankii ayuu wuxuu ku istaagay alqur'aanu kalaamullahi bis gayru makhluuq kuma darin qaala xadaana marka rawaa lahu lbukhaariyu saxiixa waa uga wariyaa qaala xadahanaa ismaaciil qala xadahanaa saciid bnu abi caruuba ismaaciilkuna waa ibnu culaya qaala xadahanaa saciid bnu abi caruuba can qataadata qaala xadahanaa man laqiya alwafda aladiina qadimuu cala اnabiy sal ly slama waxaan noo waramay dadkii la kulmay wafdigii nebiga usoo galay min cabdilqays ahaa wadakara qataadatu qataada wuxuu sheegay abaa nadrata can abi saciidin alkhudriyi qaala qaala nabiyu sal ly slama liashaji cabdilqays ninkii reer cabdilqays ee daqranaa waa nin iyaga sayidna uu ahaaye waxa uu ku yidhi ina fiika la khaslatayni laba arrimood baa kugu sugan yuxibuhum allaahu alla uu jecel yahay alxilmu dulqaad iyo walanaatu kaadsiimu inaad deganta deganaan qaala xadahanaa cabdullahi bn cabdilwahaab qala akhbarana bishru bnu lmufadal qala xadahanaa quratu wa huwa quratu bnu khalid asaduusiyu hiqatu rawaa lahu asxaabu lkutub asita can abi jamrata wa huwa nasru bnu cimraan addubaciy waa tarjumaanka ibnu cabaas markii uu waayeeloobay can ibni cabaasin qaala qaala nabiyu sal ly slam lilashaji ashaji cabdilqays buu nebiga wuxuu ku yidhi ashaji cabdilqays weeyaane ina fiika la khaslatayni laba arrimood baa dhexdaada ku jirta kugu sugan yuxibuhum allahu alla uu jecelyahay alxulmu walanaa qaala xadahanaa qaysu bnu xafsin wahuwa tamiimiyu daarimiyu hiqatu lahu afraad rawaa lahu lbukhaariyu wa abu daawuud fi manaaqib alansaar qaala xadahanaa taalibu bnu xujayrin alcabdiy huwa saduuqun qaala xadathanii huud bnu cabdillaahi bni sacdin huwa maqbuulun ayda tirmidi baa u wariyo kutubu sita bukhaarina adabulmufradka annahu samica jaddahu awowgii ayuu maqlay masiyadata alcabdiy masiidata calaa wasni kathiira masiidata alcabdiy waana saxaabi isagu qaala jaءa alashaju ayaa yimid yamshi isagoo soconayo xataa akhada biyadi nnabiyi sala allahu alayh waali wasalam ilaa nabiga gacantiisa uu qabtay faqabalahaa uu dhunkaday faqaala lahu nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiga wuxuu ku yidhi amaa ina fiika waxaa kugu sugan lakhuluqayni laba dabeecadoodoo yuxibuhum allaahu alla uu jecelyahay iyo warasuuluhu qaala waxa uu yidhi jablan jubiltu calayhi abuur miyah la igu abuuray ow khuliqaa maci mise waa waa la abuuray waa dabeecad baa la igaga dhigay macii aniga la jirkay qaala laa maya buu yidhi bal jablan jubilta calayhi waa abuuris alla kuugu abuurayba adiga ee dabci aad adiga gadaal muktasab gadaal kaga kasbatay uun ma aha qaala alxamdu lilaahi aladii jabalanii calaa maa yuxibu allaahu warasuuluhu allah ammaan le allihii igu abuuray oo dabeecad igaga yeelay waxa alle i rasuul ay jecel yihiin ayb xadiidkanna marka kuwii hore la socdaayo marka labadaa khuluq ee alla jecel yahay waa alxilmu walanah kuwii kala fasirayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya ninkan kaadsiimadiisii waaba u waaba soo muuqatayo wafdigu markay yimaadeen oo ay nebiga gadaal ayuu ku keeni doonaa xadiid wafdigii markay nebiga u yimaadeen iyaga oo nin walba marka mar allaale markay madiine soo galeenba waa nebigay usoo galeen isaga marka dharkiiba u bedeshay waa qubaystay dharkii buu iska bedelay si deganaanu nebiga ugu yimid sala allahu aleyh waali wasalama wuxuu ku qaabilay marka sidaas waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan sidoo kale faqabalahaa markuu yidhi gacanta in la dhunkan karo oo qofka gacantiisii marka in la dhunkan karo liajli ddiin waa loo dhunkan karaa adduunye iyo maal iyo waxaa darteed yacni ma aha ayb arrimahana marka aathaar badan baa kusoo aroortay macnahaas oo kale ayb qaala baabu lbaqyi baqyigii gardaradii xugunkeeda caddayntiisiibuu u baabyahay qaala xadahanaa abu nucaym qaala xadahanaa fitrun abu nucaym waa alfadl bnu dukayn qaala xadahanaa fitrun can abi yaxyaa qaala samictu mujaahidan can ibni cabbaasin qaala low ana jabalan buur haddii baqaa ou gardaroodo calaa jabalin buur ou ku gardaroodo la dukkal baaqi kan gardaran waa la baabi'in lahaa marka jamaadaadkii hadday sidaa yihiin dadka mukalafiinta ee iyaga amar waxna la amray waxna laga reebay maxaad umalaynaysaa ayib waana saxiix xadiidkani ayb qala xadahanaa moxamed bnu salaam huwa lbikandiyu qala akhbaranaa ismaaciil bnu jacfar can moxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaal ixtajat innaaru waljannatu jannadii naartii baa doodeen faqaalat innaaru naartii waxay tiri yadkhuluni almutakabiruun waxaa i gelayo kuwa kibirka badan waalmutajabiruuna kuwa dadka qasbo oo dhibo waqaalat iljannatu laa yadkhulunii ma igelayo ila ducafaa walmasaakiin ducafada iyo masaakiinta unbaa igelayaan faqaala linnaari alla naartii wuxuu ku yidhi anti cadaabii cadaabkayga adigu tahay antaqimu biki waa kaaga aargoosanayaa miman shi'tu ciddaan doono wa qaala liljannati jannadiina wuxuu ku yidhi anti raxmatii naxariistaydaa tahay arxamu biki man shi'tu waxaan adiga kugu naxariisanayaa ciddii aan doono aniga marka yadkhuluni almutakabiruuna walmutajabiruun kibirku marka wuxuu keensanaa dadka in la dhibo leanna waa bataru lxaqi wagamdu nnaas dadkii baa la xaqiraya tajaburkuna waaba isagu dad dhibid oo dad qasbid waayo waxaan xaq loogu lahay in lagu qasbo labaduna waxa ay keenayaan eh, naar in lagu galo tarjamada marka maxalushaahidkeeda halkaa qala xadahanaa cuثman bnu صالح wahuwa abu yaxya almisriyu saduq qala akhbaranaa cabdullahi bnu wahbin qala xadahanaa abu hani alkhawlaniy waa xumayd bnu hani almisriy laa ba'sa bihi waana ibnu wahab shuyuukhdiisa kan ugu weyn can abi caliyin aljanbiy wahuwa camru bnu malik aljanbiy ayb bfatxi اljiimi waiskaani الnuuni misriyun hiqat can fadaalata bni cubaydi can الnabiy sal ly slama qaal halaaثat saddex laa yus'alu canhum lama su-aalo xaggooda rajulu nin faaraqa aljamacata jamaacadii faaruqay wacasaa imaamahu imaamkiisii caasiyey famaata dhintay caasiyan isagoo caasiya falaa tas'al canhu ha su-aalinkaas yani qofkaasi qof aada u halaagsamay waay oo dembi weyn ku jiro ha su-aalin marka wa amatun addoon ow cabdun ama addoon abiqa dhuuntay min sayidihi sayidkiisii ka baxsaday oo ka dhuuntay iyo wamraatun <clears throat> iyo wamraatun haweeney qaaba zawjuhaa ninkeedii oo maqnaaday wa kafaaha uu ka kaafiyey ma-uunata adunyaa adduunyada qarashkeedii wax ay u baxdo iyo ay raadsato ma leh wax walbaa gurigeediibuu u dhigay fatabarajad ziinadees ziinadeedii muujisay dayib oo markaa la timid macnaha eh, tabaruj la timid watamarajat bacdahu tabarajad watamarajad waa isku macno markaa ziinadeedii muujisayo eh, bacdahu isaga gadaashii wa halaahatun saddexna laa yus'alu canhum lama su'aalo rajulu naazaca allaha qof alla la dooday ridaa'ahu kula dooday go-iisii kore yani kibirkaa laga wadaa nacam fa ina ridaa'ahu alla go-iisa kore alkibriyaau waay yani macnuhu waxaa laga wadaa sida adiga go-aada iyo maradaada adiga aa u leedahay oo cid inay kugu qabsato aadan u jeclayn ayaa kibirkuna alla alla uu u leeyahay waa wixiisii haddaad ku qabsato marka khatar waayo ayb hadda marka yacni kibriyaha waa sifaatka sifa min sifaat illaahi waayo oo alla kibriyaha buu leeyahay asmaadiisana mutakabir baa ka mid a waana u qalmaa taasi alla subxaana wa tacaala bani aadamka laakiin mutakabirnimadu dembi bay ku tahay wixii axaanu lahayn weyaan waxa uu markaa daba joogo ayb ee dharku isagu sifo ilaahay uma noqonayo ayb wa izaarahu ayb rajulu naazaca allaha ridaa'ahu faina ridaa'ahu lkibriyaau waay waisaarahu cizuhu waa sharafkiisa warajulun iyo nin shaka fii amrillaahi ilaahay amarkiisii ku shakiyey qadarkii allah iyo amarka allo ku shakiyey iyo walqanuutu midka ka quusashada badan min raxmatillaahi ilaahay naxariistiisa ka ka quusashada badan qaala xadahanaa xaamid bnu cumar wahuwa athaqafiyu albakraawiyu kaana qaadiya kirmaan hiqatun qala xadahanaa bakaaru bnu cabdilcaziiz wahuwa albasriyu yukna abaa bakrata saduuqun yahim can abiihi aabihi cabdilcaziiz bnu abi bakrata albasriy saduuqun can jaddihi wa abu bakrata nufeyc bn alxaarith althaqafiy can الnabiy sal l slama qaal kulu dunuubin dunuub dhammaanteed yu-ahiru llahu alla waa dib dhigayaa minhaa xaggeeda maasha allah wuxuu alla doono intuu alla doono ilaa yowmi alqiyaamati buu dib u dhigayaa wixii alla doono dunuubtii dib buu u dhigaa dhammaanteed ilaa yowmi alqiyaamati ila albaqya gardarada maahane iyo wa cuquuq alwaalideyni labada waalidoo la caasiyo ow amase qadiicata raximi qaraabadiioo la gooyo yucajilu alla waa dedejinayaa lisaaxibihaa qofkeeda fi dunya adduunyada dhexdeeda ugu soo dedejinayaa qabla almowti geerida ka hor ayb marka baqiyigu waa dembi cuquubadiisu adduunyadaba ay kusoo degdegayso qaala xadahanaa moxamed bnu cubayd bni maymuun wahuwa taymiyu saduuqun yukhdi qaala xadahanaa miskiin bnu bukayr wahuwa alxaraaniyu saduuqun yukhdiu aydan ayb miskiin bnu bukayr alxadaa alxaraaniy can jacfar bni burqaan wahuwa abu cabdillaahi alraqiy saduuqun yahim ayb saduuqun yahimu fi xadiidi zuhriy xadiidka zuhri marka waa ku wahmiyaa can yaziida bni اlasam huwa albakaa'iyu abu cawf ibnu ukhti maymuunata yuqaalu lahu ru'yatun ru'yuu leeyahay ayaa la yihahda nebiga waa arkay sal l l slam walaa yahbutu laakiin sidaa ma sugnaanayso waa hiqa isaga nacam qaala samictu abaa hurayrata ayaan maqlay buu yidhi yaquul isagoo dhahayo yubsiru axadukum alqadaata midkiin wuxuu arkayaa alqadaata saxarka waxa yarkaa qashinka yarkaa fii cayni akhiihi walaalkii ishiisa ku sugan wayansaa wuxuu ka tegayaa uu iloobayaa aljadla dogobka geedka weyn aw iljidca ama geedka weyne jiridda fii cayni nafsihi nafsadiisa isheeda ku jiro bani aadan shanigiisa ceebtiisa ma arkayo laakiin ceebta yar oo qof ku jirta waa arkaa ta weyne isaga ku suganna ma arkayo qaala abuu cubayd aljadlu alkhashabatu waa qoriga alcaaliyatu alkabiiratu ee sarraysay weyninka badan meeshaa marka waxaa layskaga digayaa qof in ceebihii la raaraadiyo maxaa yeele qofka markaad ceebtiisa soo saarto banaankana soo dhigto waad ka waa ku gardarootay waxaa laga yaabaa ninkaasi ceebtii aada bannaanka kasoo dhigtay kontameeyo sano inaysan ka harin bal dhibka intaa la eg fiiri waxaa laga yaabaa haddaad maal ka qaadata inuu iloobi lahaa xataa haddaad cid ka disho inuu iloobaa laga yaabaa laakiin ceebta aad uu dhulka la joogo dhulka korkiisa uu la joogo ee aada adigii sabab ugu noqotay waa aada iyo aaday u daran tahay waana dadku way waa baqi iyo gaardaro aada u weyn halkaas sababkaaba uuna u keenay alimaamu albukhaari meeshan qala xadahanaa cabdullaahi bnu muxamed qala xadahanaa alkhaliilu bnu axmed wahuwa almusaniyu aw asulamiyu abu bishr saduuqun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi almufrad qala xadahanaa almustaniiri bnu akhdar wahuwa almusaniyu maqbulun maqbulun ayb qaala xadathanii mucaawiyatu bnu qurata qaala kuntu maca macqilin almusaniy ayaan la jiray ayb waa macqil bnu yasaar almusani faamaata adan can ariiq wax dadka dhibaya ayuu zuuliyey can ariiqi jidkii ayuu ka zuuliyey fara-aytu waxaan arkay shay-an wax fabaadartuhu waa u degdegay anigana faqaala wuxuu yidhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa maa sanacta waxaad samaysay yabna akhi adeer qaala waxa uu yidhi ra-aytuka waxaan ku arkay tasnacu shay-an inaad samaynayso fa sanactuhu aniguna waan sameeyey meeshaa dadka wanaagsan in lala socdo faa'iidada laga helayo ayaa ku jirto oo dadka wanaagsani marka aada la socoto camal wanaagsan baa ka arkaysaa waad samaynaysaa adigana fa qaala waxau yidhi axsanta yabna akhii waad wanaajisay adeer samictu nabiya sal ll ly slam yaquulu nebigaan maqlay oo dhahaya man amaata adan wasaq qofkii zuuliyo can dariiqi lmuslimiina muslimiinta dariiqooda ka zuuliya kutiba lahu xasana ayaa loo qaraa waman tuqubilat lahu xasanatun qofkii xasana loo aqbalana dakhala aljanna jannadii buu galaa ee hadda baabulbaqyi ee xadiidkani xaggee ka xaggee ka mudaabaqeynaya wuxuu ka mudaabaqaynayaa meeshan uu leeyahay man amaada adan can dariiqi lmuslimiin kutibad lahu xasana haddii marka dariiqa muslimiinta cagsi uu sameeyo oo mafhuumku waxay tahay qofkii xumaan dhigana inuu dembi ka qaadayo xumaan marka aada dariiqa ku samaysaana waa baqi leanna waxaa ku gardaroonaysaa dadka maariinta ee meesha marayo baabu qabuuli lhadiyati hadiyada aqbalitaankeeda cadaynteediibuu u baab yahay qaala xadahanaa camru bnu khaalid wahuwa tamiimiyu lmisriyu qaala xadahanaa dimaamu bnu ismaaciil wahuwa almuraadiyu saduuqu rubama akhطأ qaala samictu muusa bna wardan can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm qaal tahaadow taxaabuu isku hadiyeeya taxaabuu waad isjeclaanaysaane qala xadahanaa muusa qala xadahanaa sulaymaan bnu lmugiira can haabitin qaala kaana anasun yaquulu anas wuxuu ahaa inuu dhahayo yaa baniya ilmahaygiyow tabaadaluu baynakum tabaadaluu wax isku dhiidhiiba beynakum idinka dhexdiina fa inahu awaddu sidaas ayaa kalgacayl badan limaa beynakum dhexdiina waxa ah waxaa dhexdiina ku sugan sidaabaa u kalgacayl badane wax isu hadiyeeya ayb hadiyadii marka waa inay markaa yacni in la aqbalo inay fiican tahay waana soo marnay xadiid Eh, hadiyada inaan la celinin tilmaamayo ajiibu daaciya daaciga ajiiba walaa taruddu lhadiyata hadiyadana ha celinina qaala baabu man lam yaqbal ilhadiyata lama dakala albugdu fi nnaas baabu man ruux cadayntiiba u baabya xukunkiisa lam yaqbal aan aqbalin alhadiyata hadiyada lamaa dakhala albugdu xumaantu marka ay caradu marka ay gashay fi nnaasi dadka dhexdooda qala xadaanaa axmed bnu khaalid wahuwa alwahabiyu saduuqu qala xadaanaa moxamed bnu isxaaq can saciid bni abi saciid wahuwa almaqburiyu can abiihi can abi hurayrata qaal ahdaa rajulu min bani fazaara nin reer bani fazaara ah ayaa hadiyeeyey linabiyi sal l l slam nabigu u hadiyeeyey naaqatan hal ayib ayuu u hadiyeeyey facawadahu nebigu marka waa u mid kale isagana ugu bedelayuu siiyey oo hadiyada in la ithaabeeyo ayaa sunno ah qofku markuu hadiye kuu keeno adna inaad abaalgud aada u samayso fatasakhadahu waa iscaraysiiyey ninkii marka fasamictu nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nabigaan maqla cala lmimbari mimbarka korkiisa yaquulu isagoo dhahaya yuhdi axaduhum midkood waa hadiyeynaya fa ucawiduhu bedel baan siinayaa biqadri maa kii qadarkii ah cindii agteyda ahaaday waxa aniga agteyda ah awoodeyda iyo waxa agteyda qadar ah yaan siinayaa huma yaskhaduhu waa caroonayaa waymullaahi ilaahay dhaar alle eh laa aqbalu ma aqbalaya bacda caami hada sanadkaygan kan a ka gadaale min alcarabi carab xaggeed hadiyatan hadiyad aqbali maayo ilaa min qurashiyin qurashi unbaan ka aqbalaya aw ansaariyin aw thaqafiyin aw dowsiyin sababta waxay tahay dadkan iyagu waa reer magaal hadday wax soo hadiyeeyaan wax loogu ithaabeeyo way iska qaadanayaan laakiin ninkan ninkan ee nebiga wax usoo hadiyeeyey markuu nebigu u abaalgudayna wax ka badanba filanayay nin reebaadiyaha buu ahaa ayb oo reer reer beni fazaara acraabay ahaayeen saa darteed marka qoladan nebigu sal ll l slam arrintaa marka wou dhibsaday ayb tarjamada xadi xadiidka iyo tarjamada mudaabaqadoodu waa daahir oo nebigu wuxuu yidhi maa sanadkan kadib ka aqbali maayo carab ilaa kuwan baan ka aqbalaya maxaa yeele kuwa kale buqdi baa gelaya haddii inta intay wax usoo hadiyeeyaan oo wax u gudo oo wax siiyo abaalgud oo wax u siiyo way dhibsanayaan buqdi iyo carana marka gelayso marka haddii buqdi iyo waxaa imaanayo inaan la aqbalinba hadiyadii marka baab lxayaai xishoodkii ayuu u baab yahay xukunkiisa caddayntiisa qaala xadahanaa axmed bnu yuunus qaala xadahanaa zuhayrun qaala xadahanaa mansuur can ribciy bni xiraashin qaala xadahanaa abuu mascuudi cuqbatu qaala kana nabiyu sala allahu alayh wali wasalam qaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi ina mimaa adraka annaasu dadka waxay soo gaareen waxaa ka mida min kalaami nubuwati ay kasoo gaareen nubuwada warkeeda xikamkii ambiyada wararkii ambiyada loo waxyooday gaagaabnaa lafdi ahaan laakiin macaanidoodu ballaarnaa waxaa ka mid ahaa idaa lam tastaxi haddii aadan xishoonaynin fasnac samey meeshiita waxaad doonto fasnac maashita laba macnaa ku jirta marka amarku inuu yahay amru tahdiid war haddaadan xishoonaynin waxaad doonta samey adaa arki doone waad la kulmi doontaay ama in la yiraahdo bimacnaa alkhabar iba inay tahayoo yacni ninka aan xishoonin oon xishoonaynin sanaca maa shaa-a waxuu doonuu sameeyaa ninka noocaasa labada macnaa ibnu rajab ishaaray jaamiculculuumka ayb qala xadahanaa moxamed bnu kathiir qaala akhbaranaa sufyaan can suhayl bni abi saalixin can cabdillaahi bni diinaar can abi saalixin can abi hurayrata can inabiy sal ly slama qaal aliimaanu bidcun wa situuna iimaanku waa dhowr iyo lixdan aw bidcun wa sabcuuna dhowr iyo toddobaatan shucbatan min shucbatin ah afdaluhaa kan ugu fadli badan laa ilaaha ila allah weeyaan shucabkaas wa adnaaha midda ugu hooseysana imaadat ladaa waxaa dadka dhibayo la zuuliyo cani dariiqi laga zuuliyo walxayaa-u xishoodkiina shucbatun min aliimaani qeyb iimaanka ka mida weeyaan marka xadiidkan acmaashii quluubta iyo kuwa jawaarixda iyo kuwii afka laga dhahayay intaba iimaan inay yihiin buu tilmaamay waana caqiidatu ahlisunnati waljamaaca ayb walxayaa-u shucbatun min aliimaan ayaa laga rabaa qala xadaثna cli bn اljacd qala akhbarana shucbaة can qataadata can cabdillaahi bni cubaydillaahi mowla anasin qaala samictu abaa saciidin ayaan maqlay qaala kaana nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa ashadda mid daraan badan xayaa-an xagga xishoodka min alcadraa'i gabadha bikrada ah fii khidrihaa qolkeeda ku asturan waa ka xishood badnaa wa kaana wuxuu ahaa idaa kariha shay-an shay hadduuna carafnaahu waxaan ka garanaynay fii wajhihi wejigiisa qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna yaxya wbnu mahdiy qala xadaثna shucbatu can qataadata can cabdillahi bni abi cutbata mawla anas bni malik can abi saciidin اlkhudriyi midlahu qala abu cabdillaahi waqaala gundaru wabnu abi cadiy mawla anas ay dheheen iyagu ayb marka mararka qaar intuu xadiid soo kaxeeya midlahu inuu yiraahdo waa dhacdaa qala xadaثna cabdالcaزiز bn cabdالlaahi qala xadaثna ibrahim bnu sacdi can saalixin can wa saalix bnu kaysaan can ibni shihaab qala akhbaranii yaxya bnu saciid bni اlcaas ana saciida bna alcaas akhbarahu ana cuثmaana wacaaishata xadaثaahu ana abaa bakrin istaadana calaa rasuuli llahi sal l slam nabiga ayuu ka idin dalbaday wahuwa mudajicun isagoo jiifa calaa firaashi caaisha caaisha firaashkeeda laabisan isagoo labisan mirda caaishata caaisha go-eeda faadina liabi bakrin ay uu idmay wahuwa kadalika isagoo sida ah faqadaa ilayhi xaajatahu xaajadiisii buu gutay uma insarafa waa iska tegay abuu bakr uma ista'dana cumaru cumar baa idin dalbaday radia allaahu canhu faadina lahu waa uu idmay wahuwa kadalika isagoo sida ah faqadaa ilayhi xaajatahu xaajadiisii buu u guday uma insarafa dabadeed waa iska tegay qaala cuhmaanu cuhmaan waxa uu yidhi uma ista'dantu calayhi waa ka idin dalbaday fajalasa waa soo fariistay nebiga wa qaala licaaishata wuxuu ku yidhi ijmacii ilayki hiyaabaki dharkaaga ii ururi ijmacii hiyaabaki dharkaaga ururi ilayki xaggaaga uu ururiyo iga qaado qaala waxa uu yidhi faqadaytu ilayhi xaajatii baan ayaan u guday uma insaraftu waa iska tegay qaala faqaalat caaishatu yaa rasuul allah lam araka fazicta liabii bakrin wa cumara radia allahu canhumaa ma arag adoo u argagaxay iyaga abubakar iyo cumar kamaa fasicta licuhmaan sida aada cuhmaan dartii ugu argagaxday qaala rasuulu llahi sal l ly slam ina cuhmaana cuhmaan rajulun xayiyun waa nin xishood badan wa inii anigu khashiitu waxaan ka cabsaday in adintu lahu haddaan u idmo wa ana calaa tilka alxaal anoo ku sugan xaaladda an laa yabluqa ilaya fii xaajatihi xaajadiisa inuu iga gaari waayo yani dadku isku mid maaha cuhmaan nin xishood badan weeyaan buu yidhi marka waxaan ka baqay haddaan sidaas anoo ah ou ii yimaado xaajadii uu iga lahaa inuunan iga gudanin oo intuu iska xishooda iska tago taana marka ammaan iyo manqabay u tahay cuhmaan radia allahu canhu ayb macnuhuna maa abuubakar iyo cumar inaysa xishood lahayn ma aha laakiin dadka sifaadku waa ku kala badnaan karaan qala xadaثna ibrahim bnu musa qala xadaثna cabdالrazaq can macmari can haabitin اlbunaniy can anasi can الnabiy sal ly slm qaala ma kana alxayaau xishoodku ma ahaanin fii shayin shay dhexdiisa ilaa zaanahu waa qurxiya walaa kana alfuxshu fuxshigu ma ahaanin fii shayin shay dhexdiisa ilaa shaanahu waa ceebeeya oo shayga haddii xishood uuna lahayn waa ceeb qala xadahanaa ismaaciilu huwa bnu abi uweys qala xadathanii maliku can ibni shihaab can saalimin can abiihi ana rasuula allahi sal ly slam mara birajulin nebiga nin ayuu soo maray yacidu akhaahu walaalkii waaninaya filxayaai xishoodka darti ayb oo u dhahayo yacni war xishoodkan waa ku dhibay waa sidee adiga sidaa nin inuu dhahayo fa qaala waxauu yidhi dachu iskaga tag oo daa fa ina alxayaaa xishoodku min aliimaani buu ka mid yahay qaala xadaanaa cabdullaahi qaala xadaanii cabdulcaziiz bnu abi salamata can ibni shihaab can saalimin can ibni cumara qaala mara nabiyu sal l slam nebigu wuxuu soo maray calaa rajulin nin yucaatibu akhaahu walaalkii canaananayo fi lxayaai xishoodka dartiis ku canaananayo kaanahu yaquulu waab isagoo dhahaya adara bika waa ku dhibay xishoodkani faqaala waxau yidhi dachu iska daa fa ina alxayaaa min aliimaani xishoodku iimaanku ka mid yahay xishoodka laga hadlayana de waa xishood aan xaqi ku ilowsiineyn kaasi waa khawar iyo fulaynima midkaa kaas xishood lama dhaho sida alimaamu nawowi uu tilmaamo aadna xishoodka alimaamu almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaah xishoodka waa ku dheeraaday aad buuna uga hadlay qala xadaanaa aburabiic qala xadaanii ismaaciilu qala xadaanii mxamed bnu abi xarmalata can caطaa wasulaymaana bnay yasaarin waabi salamta bni cabdiraxmaan ana caaishata qaalat kaana nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ahaa mudajacan mid jiifa fii beyti kaashifan can fakidihi xaal uu feyday mid fayday oo ahaa bowdadiisa aw saaqay aw saaqayhi ama shanshadiisa faista'dana abuu bakrin radia allaahu canhu abuubakr baa idin dalbaday faadina lahu kadalika waa uu idmay sidaa isagoo ah saasuu ugu idmay fataxadatha waa sheekaystay waa sheekeeyey uma ista'dana cumaru radia allaahu canhu baa soo idin qaatay faadina lahu waa uu idmay kadalika sidaa isagoo ah uma taxadaa waa sheekeeyey uma ista'dana cusmaanu radia allahu canhu ayaa idin dalbaday fajalasa nabiyu sal l slm nebiga waa soo fariistay wasawaa hiyaabahu dharkiisiibuu toosistay qaala muxamedun waxa uu yidhi walaa aquulu fii yowmin waaxidin ma dhahayo hal maalin dhexdiis ayb fadakhala waa soo galay fataxadatha waa sheekeeyey falamaa kharaja markuu baxay qaala qultu waxaan ihi yaa rasuula allah dakhala abuu bakrin abuu bakr baa soo galay falam tahisha ayb oo bimacnaa abuu bakr baa soo galay falam tahisha aad wejigii uguma furfurin la kulan wanaagsan mma ku qaabilin walam tubaalihi mana u aaban yeelin sidaada iska ahayd uma dakhala cumaru waa soo galay falam tashi walam tubaalihi uma dakhala cuhmaanu fajalasta waa soo fariistay wasaweyta hiyaabaka dharkaagiina waa toosisay qaala alaa astaxyii miyaanan ka xishoonaynin min rajulin nin tastaxyii minhu lmalaa'ikatu malaa'igtu ay ka xishoonayso miyaanan anigu ka xishoonaynin ayb marka wuxuu leeyahay isaga meeshan uu leeyahay walaa aquulu fii yowmin waaxid hal maalinay ahayd ma dhahayo ayb kaanuu marka meesha shaki inuu kaga jiro hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed